أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أساسيات في التربية الإسلامية ويان وحين dhexda kaga jirnay قصص الأنبياء قصة هود عليه السلام nebiyullaahi huud qisadiisii weeyaan mowduuc iyaga ugu horeeyo wey ilaa man ursila nabiyullaahi huudun calayhi salaam ilaa man kuma ursila loo diray nabiyullaahi ilaahay nabigiisa huudun calayhi salaam aha wey yaa loo diray wey cidda loo dirayay ahayd arsala allaahu ilaahay wuu diray nebiyahu nebigiisii huudan ah calayhi salaam ilaa qabiilati caadin qabiiladii reer caad la oran jiray ayuu ilaahay u diray subxaanah wa tacaala arsala allaahu ilaahay uu diray nebiyahu nebigiisa yahuudana calayhi salaam ilaa qabiilati caadin qabiilada reer cad ayuu allah u diray subxaana wa tacaala waa qolo reer cad la odhan jiray weeyaan mataa kaana irsaaluhu goormay ahayd diridda yacni maaragtay haddaba huud ilaa haa ulaa'i alqowmi loo diray markaas yahuud yacnii xilliga loo dirayay qoomay ahayd weeyaan mataa kaana irsaaluhu huud diridiisii goormay dhacday ilaa haa-ulaai haaulaai alqowmi qoomka reer caadna loo dirayay wey kaana irsaaluhu calayhi salaam nebiyullaahi huud diridiisu waxay dhacday bacda nuuxin calayhi salaam nebiyullaahi nuux geeridiisa kadib ay dhacday wey ayna kaanuu halkay deganaayeen waa reer caad weeyaan kaanuu biwaadin waxay deganaayeen waadi ama tog yusamaa loogu magacdaro alaxqaaf waadi axqaaf layaa maarata magaciisa ayay deganaan jireen haddaba wey maladii maxaybaa kaana uu ahaa yadcuuhum ilayhi ka ugu yeereen nebi huudwy nebi huud qoomkiisa reer caad wuxuu ugu yeeray maxay ahaayeen wey maladii kaana yadcuuhum muxuu ahaa huudkii ugu yeera qoomkiisa ilayhi maagaasi wey kaana yadcuuhum hud huud wuxuugu yiijira qoomkiis wuxuugu yeeri jiray ilaa cibaadati illaahi waxdahu ilaahay subxaanah wa tacaala keligii la caabuda ayuu ugu yeerayay iyo wanabdi shirki shirkiga layska tuuridiisa shirkiga in layska tuuro layska fogeeyo iyo wa ikhlaasi alcamali lilaahi iyo camalka ilaahay loo baraxtiro subxaana subxaanah wa tacaala cibaadada maaragtay oo allah subxaana wa tacaala loo baraxtiro asiga keliya lagu caabudo markaa sidaas wey udkur sheeg bacda alasaaliibi wadooyinka qaarkood sheeg allatii taasoo istacmalaha huudun huud oo u adeegsanayay fii dacwati qowmihi qoomkiisa dacwada la gaarsiinteeda u adeegsanayay sheeg yaa bacda alasaaliib asaaliibta ama wadooyinka qaarkood wax ka sheeg allatii istacmalaha huudun huud uu adeegsan jiray fii dacwati qowmihi gaarsiinta qoomkiisa dacwada allah towxiidka la gaarsiiyo wey qodobka koobaad tabsiiruhum wuxuu adeegsanayey tusintooda uu tusinayay bikhuduurati shirki shirkiga khatarnimadiisa uu tusinayay kow arinkaasu adeegsanaya wey iyo wa bima tasiiru iyo wax ay ku dhammaanayso natiijatu man ruux natiijadiisa ashraka shirkiga ku dhacay ama sameeye wey ruux shirki ku dhacay yacni natiijadiisa waxay ku dhammaanayso in halaag iyo cadaab uu yahay wey horta taasuu tusinaya wey awalan wuxuu tusinayay shirkiga khatarnimadkiisa wey sida loogu halaagsamayo oo ilaahay caradii ciqaabkii loogu mutaysanaya wey iyo wabima tasiiru waxay ahaanayso natiijatu man ashraka ninka shirkiga sameeya natiijadiisa ma aragtay waxay ku dhammaanaysaa haddaba sidaa wey qodobka labaad tadkiiruhum xasuusintooda binicami illaahi calayhim ou xasuusinaya ilaahay nicmayntiisa calayhim korkooda u nicmeeyey nebi huud qoomkiisa wuxuu tusinayey ama xasuusinayey ilaahay nicamtiisa calayhim korkooda ugu nicmeeyey hadday noqon lahayd hantidii xoogii cimro dheeraantii waxyaalo badan buu ilaahi subxaana wa tacaala adduunyawiga ah ugu nicmeeyey markaas yow qodobka saddexaad altarkiibu jeclaysiin ilaahi subxaana wa tacaala cabsidiisa daacadiisa la jeclaysiiyo si raxmadii makfiradii allah u helaan iyo wanatiijatuhu tarkiibka natiijadiisa ee waxay noqonayso oo ah allah dembi dhaafkiisa iyo raxmadiisa iyo jannadiisii haddaba sidaa wey qodobka afaraad atakwiifa cabsigelin weeyaan iyo wanatiijatu man ruux natiijadiisii tamaada ku madax adeega fi shirki ku madax adeega ninka shirkiga ku madax adeega xaalkii siduu marka sidaas wey waa qaababkii maaragtay haddaba nebiyullaahi huud qoomkiisa u adeegsan jiray gaarsiinta ilaahi subxaana wa tacaala dacwadiisii wey kaana qowmu huudin sidaan ognahay qowmu huud waxay ahaayeen ahla tarafin kuwo nicmo u ehel ah iyo wa badakhin iyo faan wax dad ilaahay u nicmeeyayo badakh macnaa dad faantamaya oo kibraya oo haddii waxyaalo badan ku hadlay ahaayeen udkur sheeg maa yadullu calaa dalika arrinkaa wax tusinaya wey inay ahayn dad loo barwaaqeeyey oo faantamaya inay ahaayeen waxyaalaha tusinaya bal wax ka sheeg wey qaala tacaala ilaahay aayaddiisa u daliil allah wuxuu yidhi wa atrafnaahum waan u faajafaajaynay fi lxayaati dunya noloshan adduunya dhexdeed waan u faajafaajaynay bula subxaana wa tacaala bimacnaa waan u nicmaynay wey nicmo badan baan siinay adduun badan baan siinay buu ilaahi subxaana wa tacaala waa ka haddaba ay kibreen ay qooqeen markii dambe wa kaana diyaaruhum reer caddaarahoodu waxay ahaayeen min aqsabi albilaadi bilaadda kuwooda ugu barwaaqaysan bay ahaayeen wa aktariha uguna badan ziraacatan wa ancaaman xagga dalagyada iyo iyo nicmooleyda intaba ziraacadu hay beeraha tacabka ziraacatan xagga tacabka beeraha iyo ancaaman iyo nicmoolayda intaba bilaadooda reer caad waxayan kuwa ugu barwaaqaysano ugu badan bay ahayn markaas wakaana diyaaruhum daarahooda waxay ahay min aqsab lbilaadi bilaada kuwooda ugu barwaaqaysan wa aktariha uguna badan ziraacatan xagga ziraacada ama yacni maaragtay tacabka beeraha iyo wa ancaaman iyo necmoleyda intaba geeli looda araga dhaqashadiisa wey udkur sheeg maa yadullu waxa tusiya calaa takaburin wa tajaburi qowmi caad reer caad isweynaysiintooda iyo wa tajaburi qoomi caad iyo reer caad yani maaragta haddaba tajaburka tajaburka isku macno wey takaburka iyo tajaburku macanood waa un isku dhodhowy lafdiga kala duwan mooyaane bimacnaa waxaa tusinaya nimanka reer caad isweynaysiintooda iyo wa tajaburi maya udkur sheeg maa yadullu waxa tusinaya calaa takaburi qowmi caad reer caad isweynaysiintooda iyo watajaburi tajaburi qowmi caad isku macno low iyo reer caad maaragtay haddaba yacnii isweynaysiintooda iyo ummadda khasbinta ay khasbayeene dhibaatada geysanayeen sheeg bal waxa tusinaya wey qaaluu inay yidhaahdeen wey man ashaddu minna quwa waa kaw yaa nooga xoog badan xagga quwadda inay yidhaahdeen wey man kuma ashaddu nooga adeeg badan mina xaggayaga quwatan xagga quwadda yidhaahdeen qaaluu daalika warkaa way yidhaahdeen guruuran iyo wacajaban biquwatihim kadshoomayd ay ku kadshoomeen iyo wacajaban la yaabid biquwatihim quwadooda ay la yaabeen ay hadalka u yidhaahdeen waa ka sidaas hadalka waxa ka keena waxaa weeye waxay ku kadshoomeen xoogooda iyo tabartooda iyo hantidii dhaqaalihii ilaahay siiyey sidoo kale waxay la yaabeen quwadoodii markaasw faradda allaahu ilaahay subxaanau wa tacaala ayaa radiyey calayhim korkooda biqowlihi alla subxaana wa tacaala qowlkiisa ku radiyo alle wuxuu yidhi awalam yarow war miyaynan arkaynin ana allaha allah alladii allahaasoo khalaqahum ayaga abuuray huwa asigaba ashaddu inay ku adeeg badan minhum xaggooda quwatan wey markay leeyihiin man ashaddu minaa quwa markay leeyihiin allah wuxuu le subxaanah wa war miyaynan arkaynin allihii subxaana wa ayaga abuuray huwa allah inuu ahaaday ashaddu ku adeeg badan minhum xaggooda quwatan xagga quwadda ku adeeg badan markaas miyan arkayn bul subxaana wa tacaala waa sida maanta adduunyadan gaaladan adduunka isweynaysiinaysa maraykan oo kale waad aragta maanta maraykan muxuu gaaray inuu yidhaahdo man ashaddu mina quwa qoomu caad reer caad yani maanta maraykan waa meesha isjoojiyey wey yani adduunka caalamka wuxuu gaar inuu yidhaahdo yaa iga xoog badan adduunka yaa iga dhaqaalo badan yaa iga yani maaragtay gantaalo iyo sawaariikhda caalamka yaa iga saray inuu yidhaahdo oo kibir iyo qooq iyo isla weyni uu hadla markaasi wey arrimaha noocaasi waxa weeyaan arrimaha uu ku halaagsamay weeyaan maraykan maanta wey maxaa u dambeeyo wey waa sida reer caad oo kale haysata wey reer caad markay sidaa yidhaahdeen ilaahay waa u jawaabay allah wuxuu yidhi miyaynan ogayn allah subxaana wa tacaala abuuray inuu uga adeeg badan xagga qubadda wey maanta maraykan wuu ogaade wey wuxuu asigu is yidhaahdaba caalamka waxaa tahay booliskooda ayaa tahay ninka ugu awood sareeyaa tahay wuxuu yidhaahdaba maanta adduunkii oo dhanaa ka soo xerxirmay maraykan maanta laguma arki karo caalamka meelow asiga xornimo ku socon karaa ma jirto shaksi maraykan sheeganaya maanta caalamka meelow xornimo ugu socon karaa ma jirto ilaahay fadligii subxaana wa tacaala adduunka oo dhan ha lagu soo xirxirayo wadankiisu ku xirxiran yahay bal wadankiisa dhexdii ayaa maanta xornimo ugu socon karin wey kolka waxa weye qolo kastoo maanta adduunka awood sheegataa reer caad baa ugu horaysay ilaahay waa halaagay subxaana wa tacaala reer tamuud baa horaysay ilaahay waa halaagay subxaana wa tacaala oo adduunkan kibir iyo qooq waxay samayn la ogyahay marka adduunkan caalamkan waxaa lagu badbaadayaa kii ilaahay subxaana wa tacaala oo keliya la caabudo la laysku dulleeyo taa weye waxa lagu badbaadaya adduun iyo aakhira inta markaas wey maada kaanat natiijatu dacwati huudin huud dacwadiisa natiijadeeda maxay noqotay liqowmihi qowmkiisan u gaarsiinayay kaanat natiijatu natiijadii waxay noqotay istimraar alkufri kufrigii oo daa'imay wasdiyaada takaburi isla weynidii oo sii korodhay markaas yani hadaba nebi huud yani dacwadiisa natiijada qoomkiisa u gaarsiinaya waxay noqotay in kufriga uu sii daa'imo takaburkan uu sii ziyaado sii ziyaadow maadaa qalabuu minhu maxay ka dalbadeen reer caad maxay ka dalbadeen nebi huud alabuu minhu waxay ka dalbadeen an ya'tiya inuu la yimaado bimaa yacidu lahum yaa waxuu u yaboohayo min alcadaabi in kaana saadiqan hadduu yahay hadduu nin run sheega yahuud inuu la yimaado cadaabka ugu yaboohayo ugu goodinayo sidaas yidhahdeen wey talabuu minhu waxay ka dalbadeen an yatiya inuu ula yimaado bima yacidu lahum waxuu hadaba u yaboohayo qoomkiisa oo min alcadaabi ah in kaana hadduu ahaaday huud saadiqan ku run sheegayo kayfa kaana halaakuhum halaagooda siduu noqday kaana halaakuhum biriixi alcaatiya halaagooda wuxuu noqday dabayl adag ilaahi subxaana wa tacaala kusoo dariw ilaahi subxaana wa tacaala dabayl xoog badanoo adag ayuu ku soo diriyo ku halaagyo wey qaala tacaala fakadabuuhu fa ahlaknaahum bula subxaana wa tacaala way beeniyeen nebigoodii loo diray huud anagana waan halaagnay bula subxaana wa tacaala ya waa kaa sidaas weeyaan anagana waa halaagnay bula subxaana wa tacaala man najaa min hada alcadaabi cadaabkaas yaa ka badbaaday cadaabka reer caad yaa ka badbaaday najaa minhu waxaa ka badbaaday cadaabkaasi huudun ayaa ka badbaaday iyo waladiina aamanuu macu huud iyo intii la socotay ayaa ka badbaadiyo wahaada kankadi maa shay weeyaan sarax bihi yani maaragta uu ku cadaaday fii qowlihi tacaala markaasi kankadi waxa weeye maa shaygii weeyaan saraxa yani maarata allah subxaana wa tacaala cadeeyey bihi maagaba fii qowlihi weeyaan ilaah subxaana wa tacala qowlkiisa ku adeeyeyo alle wuxuu yidhi walamaa jaaa amrunaa najaynaa huudan waladiina aamanuu macahu biraxmatin mina wanajaynaahu min cadaabin aliim min cadaabin haliid allah waatu ileh subxaana walamaa jaa amrunaa amarka yaga markuu yimid waa cadaabkii weeyaan oo reer haddee maaragta caad lagu halaagayay najaynaa waan badbaadinay buu alla subxaana wa tacaala huudan ayaan badbaadinay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyayo macahu huud jirkii ahaaday biraxmatin ayaan ku badbaadinay mina xaggayaga ka ahaatay naxariis xaggayaga ka ahaatay ayaan ku badbaadinay buu alla subxaana wa tacaala wanajaynaahum waan badbaadinayo min cadaabin cadaab ayaan ka badbaadinay asxaabko qaaliyidiin oo qaraweyn macnaa qaraweyno aad u adag ayaan ka badbaadinay waa nebi huud iyo inta rumaysay muminiinta ayd markaasigu marka sidaas wey mar weliba ilaahay addoommadiisa muminiinta wuu badbaadiya marka cadaab iyo halaag u yimaada markaasi wey maadaa nastanjidu min hadihi alqisa qisada tan maxaan kala soo baxaynaa wey nastanjidu maa ya'ti waxa soo socda ayaan kala soo baxaynaa kow addacwatu ila allahi bitawxiid dadka in loogu yiro dacwada ilaahay towxiidka loogu yiro dadka in tawxiidka loogu yiro ummadan waxa ugu horeeyo loogu yeerayo oo laga dhisayo towxiidka wey maxaa tawxiidku aasaas gurina aasaas la-aan ma dhismo wey qodobka labaad atawakulu cala allah ilaahay subxaana wa tacaala oo loo tala saarto fii kulli amrin wey amar kasta allah in loo tala saaro subxaana wa tacaala xoogaaga iyo dhallinyaronimadkaaga iyo hantidaada iyo quruxdaada iyo yacnii tolkaaga iyo cidna inaadan isku hallaynin oo ilaahay subxaana wa tacaala aad u tala saarato umuurtaadii oo dhan markaasi wey wamahmaa kaana hada alamr arinka si kasta u noqdo markaasi wey dacwo ilaahay baad gudanaysaa waxyaala badan baad la kulmaysaa ilahay u talar subxaana wa tacaala wahaakadaa adduunyadaadi markaasi wey qodobka saddexaad attabaraa min ashirki wa ahlih in laga beri noqdo shirkiga ehelkiisi waa ka nebi huud qoomkiisii waa ka beri noqday shirkigoodii kuma raacin gaalimadooda kuma raacin bal yacnii ma yacni cadow buu ku noqday oo marka yacni mar waliba uga digaya shirkiga iyo gaalnimada markaasi sidaasa loo baahan yahayo shirkiga ehelka inaad ka beri noqoto wy inaad tiraa aniga shirkiga ma sameeyo laakiin ehelka waxa weeye waan ku yani waan ku yani maaragtay xiriirinayaa qaaraankii maaragtay oo haddee neefka lagu soo gedayo waa bixinaya ilan tolkan ka tirsana maaha wey tolkaaga haddii shirki iyo bidac ay samaynayaan hanti ku bixin maysid waad ka joogaysaa markaasw wixii shirkiga waad ka joogaysaa w wixii khayro wanaago ilaahay lagu caabuday sacaana waad bixinaysaa sidaas w qodobka afraad asabra ayaan ka qaadanayna samir iyo walxilma dulqaad calaa maa shay korkii lagu dulqaado lagu sabro yalqaahu daaciyatu ninka daaciga ahu la kulmayo oo min aladaa dhibka ah waxaan ka qaadanaa halka kan samirka iyo dulqaadka qofka daaciga uu kala kulmayo yacni maaragtay dhibka xaggiisa kala kulmayo oo la dhibayo in lagu dulqaato markaas ilan daaci baa tahay waa lagu aflagaadaynaa waa lagu garaac dhibaatooyin fara badan baa lagu geysanaya adig waxaa fiirinin waxaad fiirinaysaa keliya camalkan yaad ku raaligelinaysaa allah subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu ku yidhi adigu uun gaarsiiso kuma odhanin adigu gaarsii shaqadaada maaha ciddii kaa qaadata iyo ciddii kaa diidaba shaqo kuma lihin adigu gaarsiintaa laga hela iyo samirka iyo dulqaata ha helo markaa sidaasiw qodobka shanaad albucd an itakabur ka fogaansho laga fogaado isweynida iyo waduqyaani qooqa laga fogaado yaa in laga fogaado sidoodaba isla weyni iyo qooq iyo kibir iyo waxaasoo dhan ka fogow noqo addoon ilaahay isku dulleeya ilaahay caabuda walaalihiis muminiinta ixtiraamka iyo wanaagga ay ka mudan yihiin fahmaya u dulqaadanaya u samraya waa inaa noqotaa marka sidaas qodobka lexaad albucda fogaansho ayaa ku sugan oo aan ka qaadanaynaa albucda fogaansho ayaan ka qaadanaynaa can iliftikaari faantanka laga tago bimaa shay xaqaqat ilummatu ummaddu ay gaartay oo min ataqadumi horumar waruqiyi koritaan iyo walisdihaar iyo barwaaqo waxaas iyadu ay gaartay ummaddu in marka yani maaragtay ay ku faanto ay ku kibirto waxaasoo dhan in laga fogaada weeyaan maxaa yeelay faantankaas iyo kibirkaasi horumarkii buu baabi'inayaa koritaankii buu baabi'inayaa waxaa ka dhalanaya musiibaa ka dhalanaysa wey fitna ka dhalanaysa wey marka waxaasoo dhan in laga fogaado weeyaan ummaddan muslimiinta ah waa inay allah ku caabuda subxaana wa tacaala wey qodobka toddobaad anna alquwata almaadiya quwadda maadiga loo caaneeyo iyo walmacnawiya iyo midda macnawiga loo caaneeyo laa tanfacu saaxibuha laa tanfacu ma anfacdo saaxibuhaa weeyaan saaxibkeeda ma anfacdo idaa kaana khaaliyan ninkaas hadduu yahay ku ka maran can iliimaani billaahi wa rasuulihi rumayn ilaahay la rumeeyo rasuulkii la rumeeyo hadduu ka maran yahay quwadaas maadiga ama macnawiga oo leeya waxba ma tarta ninkan hanti buu leeyahay iyo dhaqaale intaasuu leeyahay iyo ama rofesor oo yani maaragtay jaamacadda b h d-ga soo yani ka qalanjabiyey iyo soo diyaariyey oo mawaadan sida matalan injineeriya iyo yani maaragtay dhakhtarnimo madhisiin iyo meelahaasuu ka soo baxay iyo itbu ka soo baxa matartow qofka haddii marba uusan ahayn qof iimaan rumayn allah iyo rasuulkiisa ku dheexan ninka hadduusan ahayn markaasi wadan oo maadiga iyo macnawiga waxay wax anfacayaan wax tarayaan qofka markuu yahay qof ilaahay rumaysan rasuulkiisii rumaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala dhabnahu ku caabudayo markuu yahay markaasay anfacaysa markaasi kolka waa kaas sidaasyo wey reer caad marka iyaga ilaahay intaas adduun siiyo macnawigooda iyo maadigooda dhan walba ilaahay ka dhisay markii laga waayey rumaynta allah inay rumeeyaan oo ay caabudaan marka laga waayey way ku halaagsameen ma badbaadinin hantidooda ma badbaadinin xoogooda ma badbaadinin cimrigii dheeraa ilaahay sii ma badbaadinin u fiirsa wey waxaasoo dhan waxaan badbaadi karaan waxa waxa lagu badbaadayaa waa ilaahay subxaanah wa cabsidiisa daacadiisiyo wey qisatu saalax weeyaan calayhi salaam nabiyulaahi saalix qisadiisiyo wey ilaa man ursila kumaa loo diray nabiyullaahi saalax calayhi salaam nabiyulaahi saalax ayaa loo diray wy arsala allaahu ilaahay wuu diray nebiyahu nebigiisii saalixan ahaa ilaa qowmi samuud ba uu diray qolo reer amuud la yidhaahdo ayuu allah u diray subxaana wa tacaala kama qaala tacaala ilahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi wa ilaa amuuda ahaahum saalixan reer amuud waxaan u dirnay walaalkoodii saalix ahaa maxal ayagu ka dhashay walaalkood marka la leeyahay maaha xagga caqiidada ma xagga nasabka wey bimacnaa waa ka dhex dhashay weeyaan walaalkoodii marka sidaas loo leeyahay ayna kaanat manaasiluhum deegaanada reer tamuud ay deganaayeen halkay ahaan jirtay kaanat manaasiluhum deegaanadooda waxay ahaayeen filxijri meesha loogu magacdiro xijri wahiya meesha xijrigana taqa waxay dhacda bayna alxijaaz washaam shaam xijaaz dhexdooday dhacda markaas waxay udhexaysaa xijaaz carudulxijaaz iyo shaami udhexaysa markaas sidaas maada kaanuu yacbuduuna maxay caabudi jireen reer tamuud kaanuu yacbuduuna waxay caabudi jireen alasnaama ka aslaafihim kuwii ayay ka horeyb la mid kuwii ayay ka horeyb la mid ah markaas maa manacahum maxaa ka reebay min aliimaani rumaynta bimaa dacahum saalixun nabiyulaahi saalax towxiidka ugu yeerayey inay rumeeyaan maxaa ka reebay oo maxaa u diiday manacahum waxa ka reebay attakabur issilweyne waduqyaan iyo qooq xaysu inahum ayaguba kaanuu ay ahaayeen yarowna kuwa arka an laa axada afdalu calayhim qof ayaga ka fadli badan inuusan jirinba yaa nin ayaga ka fadli badan xagga tabarta xoogga iyo hantida iyo yacni maskaxda iyo caqliga iyo sooma jeedid waxay isu haysteen nin ayaga ka sareeya inuusan jirinba kolka sidaa darteed baa isla weyn iyo qooq ayagoo ku dheehan bay diideen inay qaataan tawxiidka markaasi manacahum waxa ka reebay waxaa weeye altakabur watuqyaan isla weyni iyo qooq xaysu inahum ayagu kaanuu ay ahaayeen yarowna kuwa arka an laa axada qofna afdalu calayhim ayaga inuusan ka fadli badneen markaas mal aayatu aayadii waa maxay allatii aayadaasoo dalabuuha ay dalbadeen min nabiyihim saalix calayhi salaam nebigooda saalax ay ka dalbadeen calaamada ay ka dalbadeen saalax nebinimadiis inay ku rumaynayaan hadday arkaan maxay ahayd wey kaanat ilaayatu calaamad waxay ahayd naaqatan hal cashraaa toban sid ah takhruju min sakratin dhagax ka soo dhexbaxayso wey reer samuud geelley bay hamta geelay aad u caabudi jireenoo geelay aada u dhaqan jireen wey kolka sidaa darteed waxay ka dalbadeen dhagaxaan halkaa yaal waxay yidhaahdeen hal toban sita ka soo baxday dheen iyo hal toban sita ha ka soo dhex baxda markaas yowi ilahna subxaana wa tacaala wuu yeelay waa kaa sidaa wy maada alaba saalix saalix muxuu ka dalbaday min qowmihi cinda majii'i ilaaya calaamadii markay u timid oo hashii ilaahay subxaana wa tacaala u soo saaray oo nirigteedii wadata maxay noqotay xaaladii oo muxuu ka dalbaday saalix qowmkiisii wy alaba muxuu ka dalbaday an yaxfadu hadihi naaqa hasha inay ilaaliyaan wa an yucduuha inay siiyaan cinaayatan danayn khaasatan gaar ay danaynayaan yow an laa yamasuuha bisun xumaan nin ku taabanin hasha hasha in xumaan ku taabanin dil iyo dhaawac toon u geysanin limaada nahum muxuu ugu reebay marka limaada nahaahum yaa saalix muxuu oga reebay qoomkiisa reer tamuud can itacarudi u bambixidda linaaqati hasha bilaadaa dhib iyo wasuy xumaan inay uga bambaxaan ay ugu bambaxaan muxuu uga reebay limaada maxay baa nahaahum uga reebay can itacarudi u bambixidda linaaqati hasha biladaa loogu bambaxo iyo wasuu xumaan loogu bambaxo muxuu uga reebay nabi saalax qoomkiisi nahaahum wuxuu uga reebay likhawfi cabsidiisa saalax calayhim korkooda bilhalaag uu kala cabsanayay idaa aadowha hadday dhibaan hadday dhibaan in ayaga halaag lagu soo rido taasuu ka baqay markaasuu yidhi war iska ilaaliya ha u dhowaanina markaa sidaas waa ka markaas sidaas hal nafaduu ma fuliyeen tawjiihaatihi saalax tawjiihaadkiisi ma fuliyeen bimucaamalati naaqati naaqadaas la tacaamulideeda ama la dhaqankeeda wy naaqada ama hashaasi tacaamulkeedii tawjiihaadka uu sii nabi saacle ma fuliyeen qoomkiisi laa lam yunafiduuha ma fulinin walaakinahum ayagu caqaruu naaqata hashii way direen way bogongooyeen bimacnaa way dileen caqaru way bogongooyeen waxaa loo jeedaa bimacnaa way dileen wey man tawallaa caqraha yaa tawaliyey oo maamulay yacni caqrigeeda ama yacni dilkeeda yaa tawaliyey hasha la dilo wey tawallaa caqraha waxa tawaliyey dilkeeda ama bogongoysmadeeda rajulun oo minhum ayuu ka mid ah nin reer thamuud ka mid ah ayaa arrinkaasi maamulay yusamaa la magacaabi jiray qudaar ibnu saalif magaciisa waxaa la dhihi jiray qudaar ibnu saalix markaas yowd hal andarahum saalixun saalix ma uga digay qoomkiisa bacda alcaqri yaa caqriga kadib ma u digay qoomkiisi markaas yowd nacam andarahum wuu u digay bilcadaabi ayuu ugu digay bacda alaaata ayaam xashii markii ayagu ay dileen oo ay markaa yacni maaragta ay bogongooyeen kadib wuxuu yidhi ogaada cadaab baa idinku soo socda saddex maalmood kadib buu yidhi calaa majtamacuu maxay ku kulmeen oo wacazamuu ay go'aansadeen bacda alindaari wey yo calaa majtamacuu maxay ku kulmeen wey yaa maxay ku kulmeen qoomkiisa reer tamuud oo wacazamuu ay go'aansadeen bacda alindaari digidda saalix kadib cazamuu waxay go'aansadeen cala atakhallusi minhu cadaabka inay iska badbaadiyaan iyo wa qatlihi iyo saalix dilidiisa nihaa'iyan ugu dambayn ugu dambayn saalax inay dilaan qaabkii cadaabka ugu badbaadi lahaayeen iyo saalix maaragtay ayay marka yani maaragtay ku gaalneen markaas wey cazamu waxay go'aansadeen cala atakhallusi minhu in ay iska badbaadiyaan cadaabkaasi wey cadaabkaasi uga badbaadi lahaayeen ay go'aansadeen iyo wa qatlihi diliddiisa saalix nihaa'iyan ugu dambayn saalix naftiisa inay dilaan hal taxaqaqa alindaaru digiddaas ma hirgashay oo nebi saalax qoomkiisa uga digay saddex maalmood kadib cadaab inuu ku imaan doono nacam taxaqaqa wuu hirgalay waanzalahum allahu ilaahay wuxuu ku soo dejiyey bilcadaabi ay kusoo dejiyey subxaana wa tacaala kayfa kaana halaaku qowmihi nebi saalax qoomkiisa halaagoodu qaab ku noqday oo qaabkee lagu halaagay wy kaana halaaku qowmihi qoomkiisa halaagooda bilcadaabi ayuu ku dhacay bacda alaaati ayaam cadaab oo yimid saddex maalmood kadib markaas kaana halaaku qowmihi qoomkiisa la halaagidooda bilcadaabi ayuu ahaa bacda alaaati ayaamin saddex maalmood kadibna cadaabka lagu cadaabay wy qaala tacaala tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam ilaahi subxaana wa tacala wuxuu yidhi raaxaysta daarihiina dhexdooda ku raaxaysta saddex maalmood saddex maalmood ku raaxaysaa layidhi saddex maalmood kadib cadaabkii baa ku yimid maadaa qaala saalixun saalix calayhi salaam wuxuu ku yidhi lahum qoomkiisa bacda taxaquqi alcadaabi cadaabkii markuu hirgelay iyo walhalaaki halaagii markuu hirgelay kadib saalax qoomkiisa muxuu ku yidhi qaala lahum wuxuu ku yidhi addaytu waajibii anigu waajibkayga waan gutay wa ablaqtukum risaalata rabbii rabbigaygi risaaladiisiina waan idiin soo gaarsiiyey wanasaxtu lakum waana idiin naseexeeyey walaakin lagu noqoye rafadatum waa diideen kulamaa qultu lakum waxaan idiin sheegay oo dhan waa diideen markaas waad ka hortimaadeen waxaan idiin sheegay waan idinka digi jiray waad ku jeesjeesteen yaa waa diideen waa kana halaagiibaa idinku yimid xillii wax la celin kara aan jirin wey maada qaala nabiyu sal allahu caleh wasalam nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi liman ruux mara bidiyaari hamuud daaraha reer hamuud lagu halaagi qofka maraa nebigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala lahum wuxuu ku yidhi laa tadkhuluuha u gelina tilka diyaar daaraha reer samuud lagu halaagaya u gelina ilaa an takuunuu inaad ahaataan baakiina kuwa oynaya lilictibaar cibro qaadasho darteed kuwa oynaya noqdo markaad maraysaa si kale ku marina wey maxaa yeel safarada maaragta dhulalka shaam marka loo socdo ayay mari jireen yacni maaragta carabtu ay mari jireen waddadaas la mari jiray wey wadda ahaana loo mari jiray wey meelaha hadda ilaa hadda aahaartu waa muuqataa meelihii lagu halaagay reer samuud reer caad aahaartood ilaa hadda waa muuqataa markaas wey kolka rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha u gelina daarahaasi oo ha marina ilaa adinka oynaya mooyaane waa maxay lilictibaari oynta markaascibrqaadashood qoomkaa kibirka i qooqa badiyey ilaahay subxaana wa tacaala kolkii dambe halaagii ku yiri allah uu ku riday lagu cibro qaadanayo wey maadaa nastandiju maxaan kala soo baxaynaa min haadihi alqisati qisada nabi saalax nastandiju maa ya'ti wax soo socdan kala soo baxaynaa wey kow anna ana mihnat alambiyaai ambiyada xirfadoodu hiya iyadu addacwatu ila tawxiid inay ahayd ambiyada xirfadooda sideeda waxay ahayd oo ilaahay subxaana watacaala lasoo diray ummadda inay tawxiidka gaarsiiyaan qodobka labaad aliimaana birusul waxaan kala soo baxaynaa rumaynta rususha jamiican dhammaantooda la rumeeyo halkan waxaan ka qaadanaynaa rususha dhammaantood in la rumeeyo lianna man kadaba qofka beeniya waaxidan oo minhum rususha ka mid ah faqad kadaba jamiica rusul waa qof beeniyey rususha dhammaantooda beeniye ayuu noqonaya qodobka saddexaad anna aya daacin daaci kii ka ahoo yudakiru wacdinaya binicami illaahi ilaahay nicmadiisa calaa man korkii yadcuu ilayhi markaasi wy <coughs> waxaan kaloo ka qaadanaynaa anna aya daacin daaci kastoo dadka xaqa ugu yeeraya yudakiru inuu ku waaniyo dadka yani yudakiru inuu ku waaniyo binicami illaahi ilaahay nicmooyinkiisa calaa man korkii yadcuu ilayhi dacwada tawxiidka u yeerayo macnaha qof kastoo daaci ah waxaan ka qaadanayna waxaa weeye qof kastoo daaci ah oo ilaahay diintiisa tawxiid dadka uu yeerayo ummadaas asiga tawxiidka u yeerayo inuu xusuusiyo ilahay nicamtiisa warmiyo souma jiidaan ilaahay samadahan arladan abuuray roobkana siiyey owlaadana siiyey anaga na abuuray subxaana wa tacaala araggan maqalkan lugahan carabkan waxaanoo la soo koobi kara rabbiga na siiyey oo na arsaaq nicmooyinkaa kala duduwan noogu nicmayso uma jeedaan ilaahay nicmooyinkaa naga qaata maxaad u malaynysaan inuu ku waaniyo nicamta ilahi subxaana wa tacaala sida sidaas wey anna aya daacin daaci kasta wey anna aya daacin daaci kasta oo dadka ilaahay dacwadiisa diinkiisa ugu yeeraya yudakiru inuu waaniyo weeyaan binicami illaahi calaa man inuu ku waaniyo yadcuu ileyhi ugu yeeraya dacwada wey qodobka sagaalaad aan ka qaadanayna waxaa weeye